ha bedelo icraabtay macnaha labadaba ama waxba yuu bedeli afartuu noqon karaa xarafku kulligood waxba kama bedelayo magaca xarafku icraabta kaliya ha bedelo ama xarafku macnaha kaliya ha bedelo ama xarafku icraabtay macnaha labadaba ha bedelo ama xarafku waxba yuu bedelin waxba waa isku mid magaca wax kama bedelo xarafku xarafku wax ka bedeli ma waan afartaasu noqon xarafka asagoo wuxuu misaalina fiiri icraabtii bedela lakin macno aan bedelayn zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan wa ina zaydan zayd qaa'imun waa mid taagan ir macnihi waxba iskama bedelin lakin icraabti waxaa iska bedelay soo ma jeedid waa iska ha icraabti waxaa iska bedelay oo zaydan waa nasbina soo ma jeedid haye asagoo macnaha bedela laakin icraabti aan bedelayn xarabkii wa hal zaydun zayd qaa'imun mid taagan ma yahay icraabti waxba iskama bedelin zaydun qaa'im waa sidii laakiin macnihii waa isbedelo istifhaamu noqon awl jumla khabariyo haddana jumla inshaaiyu noqdo asagoo fiiri icraabtay macnaha labadaba xarafki bedela wamaa zaydun zayd ma ahan qaa'iman mid taagan marka hore isbaad ahaayo istaagga waa la sugaayo hadda waaba la anfiyey istaaggii icraabtiina waa la bedelo khabarka waa la naswiyey haddana waa un jumla ismiya waxba iska bedeli maayn agga magaca waxba iska bedeli maayn xagga magaca wa ficliyatan wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa jumladii ficliyatan ficliyo in budiyaad hadii lagu bilowda bficli ow naaibihi ka xarfi midaadeh waad arki doontaa haddii naaibkiisa lagu bilowdana waa lami ow naaibihi ka xarfi nidaa ama ficlaa lagu bilowda jumladii ama xarafkii naaibka ka ahaa oo xarfu nidaaha waxaa lagu bilaabaya waxaa lagu magacaabayaa jumla ficliya wa tusama ficliyatana lagu magacaaba in budiyaad haddii lagu bilowda bficlin wadalika tusaalihii ka qaama zaydun zaydaa istaagay oo kale weeye wa hal qaama zaydu zayd ma istaagay hadda fiiri jumladii ficliyada ahayd qaama aa lagu bilowda waa ficil xaraf hadduu ka hor maray waxba ka bedeli ma magaca hal qaama ma istaagay zaydun zayd xarafkaasoo weliba macnihii bedelay ah, waxba kama bedelaya magacaabidda oo hadda qaama zaydun sidaan uleenahay jumla ficliya maadaama ficil lagu bilowday hal qaama zaydun waxaan leenahay jumla ficliya ah, waxayna anaga musnad iyo musnad uleyga un baan tirsayna waxa kala tirsan mayno wzaydan zayd hadda wuxuu kutusaa ficilka inuu madkuur yahay iyo inuu maxduuf yahay waa isku mid hadda kuwaan waxay ahayn ficil madkuurah lagu bilowda qaama zaydun hal qaama zaydun haddana ficil maxduufa kan lagu bilaabana wazaydan zayd darabtu anaa garaacay waa baab waxa wey ishtiaal waxaaned waa maxay darabtu zaydan aan garaacay darabtuhu baabulishtiqaalka atiin wey waajib weliba ficilkaas u cadfan yahy waajib u cadfan yahay maxaa yeelay darabtuba meesha ku qoran a mufasir ah wlmaxduufuna mufasarun wlmufasiru wlmufasaru laa yajtamicaan wa yaa cabdallaahi haddana waxaa lagu bilowday xaraf naaiba xaraf naaiba ficilkiiya lagu bilowday wa cabdallaahi cabdullaahi o ya lagu bilowday ya waxay naaib ka tahay adcu isagaa ku bara wuxuu ku yidhi liana taqdiira taqdiirtu wuxuu yahay midka rabaabu ishtiqaalka darabtuu zaydaraan garaacay darabtuu waa garaacay kan dambena oo nidahana wa adcuu waxaan u yeelaa zaydan adcuudaasuna waajibay u xadfantahay maxaa yeelay yaada naa'ibka ah, ah oo ciwad ah walciwadu wlmucawadu canhu laa yajtamicaan waajibay uxadfantahay wa idaa qiila haddii la yidhaahdo bal intaanaan horta sharxeeda soo akrino intaas fiiri adcuu cabdalahi yaan u yeera adcuu cabdalahi yaan u yeera waa yahay uma uma اljumlaةu jumladii tanqasimu waa qaybsame awalan ugu horayn binisbati marka loo fiiriyo ila tasmiyati magacaabidda ila smiyatinay u qaybsame iyo wa ficliya uma aljumlaةu jumladii tanqasimu waa qaybsame awalan ugu horayn binisbati marka loo fiiriyo ila tasmiyati magacaabidda marka loo fiiriyo ila smiyatin ay u qaybsameen tanqasimu ku ismiyo iyo waa ficliyati ficliyo haddii xataa maaragtay khabar uu khabar dhaco zaydun fi daari zaydun cindaka darfiya la dhihi maa jumladaas sababto a ah darafku wuxuu ku tacaluqaa ficil ama ism ah, labadu mid ku tacaluqa marka ismiyo iyo ficliya labadaa lagu kooba waxa la yidhaha darfiya ma jirto wadalika arrinkaas oo tasmiyadahu haabitun waa sugnaaday wadalika arrinkaas tasmiyadaa haabitu waa sugnaana anahaa lnahaa jumladii tusamaa waxaa lagu magacaabaa ismiyatan ismiya lagu magacaabaa goorma in budiat haddii lagu bilowdo bismin magac isimkaasoo sariixin ad isim sariixa hayru muxtaajin fii kownihi isman ilaa tawiilin waa isimnimadiisa midaan tawiil ugu baahnayn isimnimadiisa in la muujiyo tawiil uguma baahna banaanku iska yaalla waaba iska isim marka isim sariixa waa saas waa kayru muxtaajin fii kownihi ism inuu ism yahay uguma baahna ilaa tawiile ism sariixa haddii lagu bilowdo ka zaydun zayd qaa'imu mid taagan weeye ow amase muawalin ism la awila oo u baahan ismnimadiisa ta'wiil naxwo wa an tasuumuu inaad soontaan a khayrun lakum idin kayr badan waxaa la waa jumla ismiya wa an tasuumuu inaad soontaan a khayrun lakum idin kayr badan ey sawmukum soonkiinne an khayru lakum idin khayr badan waa jumla ismiya laleeyahy wa an tasuumu haddeer fiiri sababtoo ah waxaa lagu awila ism la dhima waa jumla ficliya ilaa waxaa lagu awilayaa waa mubtade khabarana ka dambeeye ey sawmukum sawmkiinaa khayru lakum idin khayr badan ow amase biwasfina lagu bilowday wasfigoo raaficin godana limuktafan bih mid lagu kaaftoomay waxaa lagu bilowday wasfi oo qaadanaya marfuuc uu uga kaaftoomay qabarkii wasfigu waa mubtade isagu waa ism aclan waa ism mafcuul wax lamida wasfigu waa mubtade muxuu qaadanaa marfuuc maxaan udhihi weyne faacil qaadaan dhihi mayno sababto na faacilu qaadan kara marfuucan len marfuucu qaadanaa wasfigaas marfuucaasna muxuu uga deeqtoomaa can ilkhabar mubtadaha khabarkiis waa laga deeqtoomaa asna maxaa lagu magacaabaa jumla ismiya ilaa ismaa lagu bilowday wasfigu waa mubtade marfuucu qaadanaa sidaasuu jumlo ku yahy sidaasuu ku yahy aw nasb biwasfina lagu bilaawda wasfigoo raaficin godan a limuktafan bi mid lagu kaaftoomay naxwu aqaa'imun zaydaani labadiisa ayd kuga taagan ma yihiin hadda aqaa'imun i qaaim waa mubtade azaydaana waa faacil khalaas khabar waa ka deeqtoomay mubtadahan waa ka deeqtoomay jumla ismiyaana laleeyahy ah. jumla ismiya aana laleeyahy kuwaana waana jumla ogow alwasfu maca marfuucihi lmustatiri kalmufradiya la idhaha wafiga marka marfuuciisa uu yahay mustatir waa mfrad isaga iyo marfuuciisa laakiin markaanoo kale maya waa juml waa juml waaba mubtada qaaimun azaydanina waa faacil jumlo wey marka waa juml waa juml aw ismi ficlin ama ismu ficla lagu bilowday asna waa jumla ismiya ismu ficl hadii lagu bilowdo naxwu hayhaata alcaqiiqu waadigii caqiiq la dhihi jira waa fogaaday hayhaata wuu fogaaday alcaqiiqu waa adiga caqiiq la dhihi jiray wa idaa dakala hadduu galo calayhaa jumladaas ismiyada korkeeda xarfun xaraf falaa yuqayiru tasmiyata magacaabidda waxba ka bedeli ma waxba ka bedeli ma waxba ka bedeli ma falaa yuqayiru tasmiyata magacaabidda waxba ka bedeli ma sawaaءan waxaa isku mid ah hayara xarafku inuu bedelo alicraab icraabka duunal macnaha macnaha ka sokay o amil macnaa macnaha inuu bedelo duun alraab iraabka ka sokay am hayarahumaa ama macnaha iyo iraabkaba inuu bedelo am lam yuqayir inuusan bedelin waaxidan mid oo minhuma ah labada ka mid waa isku mid xarafka kala qaad male am lam yuqayir yuusan bedelin waaxidan mid oo minhuma ah macnaha iyo ka mid ah icraabka sawaan waa isku mid hayara xarafku inuu bedelo alcraaba duun almacnaa macnaha ka sokay o amil macnaa macnaha inuu bedelo duuna alicraabi icraabka ka sokay labo am hayarahumaa icraabka iyo macnaha labadaba inuu bedelay macan xaalo ay wada jiraan am lam yuqayir ama inuusan bedelin waaxidan mid oo minhumaa macnaha icraabka ka mida salowow kii horeeyey oo icraabka keliya bedeloon macnaha bedelin naxwu ina zaydan zayd qaa'imun mid taagan wey macnaha macnaha waa sii adkeeye hor tawkiiduba faa'iideey soma jeed raabkana waa bedelo zaydan waa rafcisane ee waa nasbiye laakiin macnaha guud waa isku mid sababto ah markii horeba zayd waxaa loo sugaayey istaag haddana istaaga loo suga waa halkii waaba lasii adkeeyba waani midka labeeya oo waa maxay midka labaad macnuhu bedelaah icraabka bedeli maa waani midka labeeya naxwu hal zaydun zayd qaa'imun mid taagan ma yahay fiiri markii horeeto jumla khabariya ahayd haddana waa jumla inshaa'iya adaa wax lagaa weydiina marka hore adaa lagu qabray waa jumla khabariya aheed zaydun qaa'im zayd waa istaag mid taagan wey zaydun zayd qaa'imun mid taagan wey marka jumla khabari aheed haddana adaaba wax lagaa weydiina hal zaydun zayd qaa'imun mid taagan maya waa jumla ishaa'iya la ydhaha markaan macnihii waa isbedele laakiin icraab isma bedelin waa haaliu midka sadexeeya waa xaraf icraabkiina bedela macnihiina bedela maa zaydun zayd ma ahaanin qaa'iman mid taagan hadda qaaimu marka hore waa rafcisanay hadda waa la nasbiya exraabki waa la bedelay tan labaadna marka hore zayd istaagga waa loo sugaya haddana waa laga anfinaya marka waa isbedelay exraabkii iyo macnihii labadiiba haddana sidoy tahay magacii waxba iskama bedelin waa jumla ismiya waa raabico xaraga xarafka afreeya oo aan waxba bedelin xaraf aan waxba bedelin exraabta bedeli maa macnahana bedeli maa waa laamlibtidae naxwo lazaydun zayd qaaimun mid taagan wey zaydun zayd qaaimun mid taagan wey زayd زayd qaaimn mid taagan wey icraabna isma bedela macnana isbedelima waljumlatu jumlada tusanaa waxaa lagu magacaabaa ficliyatan ficliya lagu magacaabaa waa goorma in budid haddii lagu biloobo bificlin sawaan waxa isku mid ah akaana ficilku inuu ahaado maadiyan mid maadi ah am mudaarican ama mudaaric am amran ama amr waa isku mid ficil haddii lagu bilowdo jumla ficliyaad leedahay wa sawaan waxaa kaloo isku mid ah akaana alficlu ficilka inuu ahaado mutasarifan mid tasarufaya am jaamidan mid engegan oo qalalan wa sawaan waxaa kaloo isku mid ah akaana ficilku inuu ahaado taaman mid taamaho faacil qaata am naaqisan inuu yahay naaqis oo mid isim iyo qabar qaata waa isku mid waxaas oo dhan wa sawaaun waxaa kaloo isku mid ah akaana ficilkaas inuu ahaado mabniyan ku la dineeyey lilfaacili loo dhisay am mabniyan ku loo dhisay tusaale wadalika tusaale ka qaama zaydun zayda istaagay oo kale waa maadige waa jumla ismiya waa jumla ficliya waa jumla ficliya wayadribu camrun camara garaaca waa jumla ficliya mudaarica lagu bilowda wadrib zaydan zayd garaac waa jumla ficliya amara lagu bilowday wa nicma alcabdu adoonaa nicma lahaaday waa jumla ficliya waxaana lagu bilaaba ficil jaamid ah wa kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday qaa'iman mid taagan waa jumla ficliya ficil naaqisa lagu bilowday waqutila intii horeo dhan waxay qaadanayeen faacil haddana majhuul isagoo loo dhisay waqutila waa la lacnaday alkharaasuuna kadaabiinta dadka kadaabiinta lacnad ayaa lagu dilay hadda waa jumla ficliya waxaana lagu bilowday ficil mabniyu lilmajhuul ah walaa farqa wax farqiya uma dhexeeyo fi lficli ficilka bayna an yakuuna inuu ahda madkuuran kula sheegay ow maxduufan kula xadfay jawaasan ow wujuuban ama marka la xadfayo ha loo xadfo jawaas amase ha loo xadfo wujuub wujuubka isagaa sheegi doona jawaaskana xaashiyada man darabta aad tidhi qofaad weydiiday man darabta waryaad garaacday markaasuu ku yidhi zaydan hadda fiiri zaydan jumladii waa xadfanta ficli faacilku waa xadfayin waxay tay ka dhigan tahay darabtu zaydan waa la xadfa marka xadafkaas isagoo jaa'isa waa kaas isagoo waajibana isagaaba hadda noo miisaalina oo waa ishtiqaalki iyo munaadihi baabkoodii markaasu wuxuu ku yidhi walaa farqa farqi ma ahaanin fi lficli ficilka bayna an yakuuna inuu ahda madkuuran ku la sheegay oo maxduufan ku la xadfay taqadama inuu hormaray macmuulhu macmuulkiisu caleyhi ficilka inuu ka hormaray amla inuusan ka hormarin waa isku mid macmuulka ka horeeya magac bedelima taqadumkaas ama waajib ha ahaado ama jaais ha ahaado labaduu noqon kara jawaasan oo wujuuban taqadumka mafcuulku ama macmuulku waa isku mid wuu ku yidhi taqadama inuu ka hormaro calayhi ficilkaas xarfun xaraf iyo amla inuusan ka hormarinna waa isku mid wax farqiya ma ahani xaraf inuu ficilka ka hora inuusan ka horreyn naxwo halqaana zaydun zayd ma istaagay waa jumla ficliya xarafaana ka horeeya wa naxwo zaydan zayd darabtu waa garaacay waa baabu ishtiqaalkii ficilkii waa xadfan ya waajibu waa xadfan ya ah, wa yaa cabdallaahi cabdullaahi yaan u yeeraya isna waxa weeyaan ficilkii waajibu waa xadfan ya naa'ibkiisiyaa jooga wuxuu ku yihi fazaydan iyo wacabdallaahi mansuubaani waa la nasbiyey bificlin ficlaa lagu nasbiyey ficilkoo maxduufin la xadfay wujuuban weliba lianna taqdiira maxaa yeelay taqdiirta fil awali midka horeeyo ah zaydan darabtuhu darabtu zaydan aan darabtuhu wey faxudifa darabtu waa la xadfay maxaa loo xadfay liwujuudi mufasirihi kii fasiraya helidda la helay wa huwa kan fasira darabtuhuda wey darabtuhuda wey wa fi haani midka labaadna adcu wey wa في ثاني waxaa tiradaa أن تقدير تقديرta في ثاني kan labaad adcuu cabdالlahi weye faxudifa waa la xadfay adcuu maxaa dhacay لأنa xarفa nidaa xarفu nidaha naa'ibu naaibka ah canhu adcuuda wanaxwu fariiqan haddana wuxuu kutusaa iyadoo macmuulkii ka horeeyo jawaasna uga horeeya horta bal macmuulkii ficilka waa ka horeeya haddana ficil jumla ficiliya la iskaga magacaaba macmuulku waa ism waana ka horeeya ficilka marka ismkaa soo hormaray maadaama xagga rudba ahaan uu dambeeyo la fiirima oo la dhima jumla ismiya maxaa la rudba ahaan waa dambeeya ah, lafdi ahaan unbuu horeeya fariiqan koox kazabtum waad beenideen fiiri hadda jumla ficliyaan leena maxaa yaele kazaba ficilkaasa lagu bilowda xagga rudba ahaan mafcuulku haba soo horeeyo laakiin rudba ahaan waa dambeeya waana jawaas hadda wax waajibinaya lama arko ففريقا مqdم waa l hormary min تkيiri dibdhiga ah laga hormariyey واصل aصلka xagga اعrاabta laga hadla ayadu siday siday ku soo degto ee اعrاabta xaggeeda kذbtm waad beenideen فريقan koox saas wey ثuma اjumlaةu jumlada tanqasi markaa taas waa misaalkii jawaaska ahaa misaalka waajiba iyadoo mafcuulku hormarayna ah waxa weya xaashiyadu kuugu misaaliyey kayfa jaa zaydu kayfadu waa xaalo kayfa sidee jaa zaydu sayd u yimid waa xaalo marka hadda waa jumla ficliya laleeyahy jaa lagu bilowdaa laleeyahy maxaa yal kayfiyadan xagga rudba ahaan gadaalay leedaho saaxibulxaalka inay kasii dambayda fa aya aayaat illahi ilaahay aayaadkiisa teebaa tunkiruuna inkiraysaan fa aya aayaat illahi ilaahay aayaadkiisa teebaa tunkiruuna inkiraysaan hadda ir ayadu waa mafcuul bihi muqadam tunkiruna baasaa nasbinayda waana waajib inay hormarto maxaa yaele waa ismu istifhaam lianna isma istifhaam lahu satru اkalaam haddana waa jumla ficliya laleeyahy waa yahay uma intaas ka gadaal fiiri marka aynan markaa aan matnigii mar kale ku laabano fiiri jumlada mar kala la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa jumla suqra kubra iyo daatulwajayn fiiriye jumlada mar la qaybina waxaa loo qaybiyaa jumla kubra suqra daatulwajayn jumla kubra waxaa la idhaha jumladii khabarkeedu jumle uu yahay mubtade kasta oo khabarkiisu uu noqdo ama waxaad tidhaha jumlo kasta oo khabarku uu yahay juml mubtadaa dhacay khabarkii waa juml waxaa la idhahdaa ubra jumlo kastoo ayadu abar noqotana maxaa la idhahdaa suqra waxaa la arkaa mararka gobol jumlo ayadu kabar dhacday dhankaas markaad ka fiirdo waa suqra dhanka kalena ayadaa kabar waxaa u dhacay jumlo kale dhankaasna waa ubra daatulwajayna la yidhaha markaa saddexay noqonaya jumladii jumladii khabarkeedu uu yahay jumlo waa jumla ubra jumladii ayadu khabar dhacdana waa jumla suqra jumladii fiiri ayada jumladanu khabaray dhacday mubtada ka horeeya dhankaas marka laga fiiriyo waa suqra ayadana khabarkeedu waa jumlo dhankaas marka laga fiiriyana waa kubra daatulwajayna la yidhaha saddexdaasay noqonayaan marka jumlooyinka saddexaasay noqonayaan fiiri matniga marka waidaa qiila marka la yidhaahdo fiiri waidaa qiila marka la yidhaahdo zaydun zayd abuuhu aabiis ghulaamuhu addoonkiisii mundaliqun mid tegaya wey halkaan bal aad u fiirso misaalkaas zaydun waa mubtade waa mubtada awal abuuhu waa mubtada haani hulaamu waa mubtada haali mundaliqun waa khabarulmubtada'i haali oo hulaamu ah jumlada marka hulaamuhu mundaliqun waxay khabar u tahay mubtada haaniga oo abuu ah ayada marka waa suqra maxaa yaele waa jumlo khabar dhacday wax kale ma noqon karto waa jumla suqra wax kale ma noqon karto fiiri marka abuuhu iyo khabarkiisa oo jumladaanana wuxuu khabar u yahay zayd zayd marka juml khabarkiisa wuxuu noqday jumlo waa jumla kubra wax kalena ma noqon karto ah. zayd jumladiisa mubtadaha jumlada ka bilaabataa waa jumla kubra ilaa khabarkeedii waa jumlo kale wax kale ma noqon kartoon kufr ahayn jumlada dhexda ku jirta marka fiiri abuuhu hulaamuhu mundaliqun jumladaas dhinac haddaad ka fiirido waa jumla kubra maxaa qabarkeedu waa jumla abuudu waa mubtade qabar ya u ah hulaamuhu mundaliqun marka waa kubra dhankaas daad ka fiirido dhanka kale haddaad fiirido abuuhu hulaamuhu mundaliqun iswataa zayd qabar u ah waa jumlo qabar dhacday waa suqra dhankaas inaad ka fiiridaan waa jumlada la yidhaahdo daat lwajayn saddexdii sooma haysatid intaas bis wey wax dhamu sharxi doona wuxuu ku yidhi waidaa qiila haddii la yidhahdo zaydun abuuhu gulaamuhu mundariqun fazaydun mubtadaw awal weeye wa abuuhu mubtadaw haani weeye wa gulaamuhu mubtadaw haalis weeye wa mundaliqun khabaru haalisi weeye wathaalisu mubtadaha saddexaad iyo wa khabaruhu khabaru haani waa haaniga khabarkiisii wa haani mubtadaha labaad iyo wa khabaruhuna khabarulawal weeye wa yusama almajmuuc isku darka zayd marka laga bilaabo waxaa lagu magacaabaa jumlatan kubraa maxaa yeelay zayd waa mubtade khabarkiisina waa jumla wax kale laguma magacaabi karo wa ghulaamuhu mundaliqun waa jumlada u dambayda waxaa lagu magacaabaa jumlatan suqra maxaa yeele khabaray dhacda iyadu wax kale maaha wax kale laguma magacaabi karo wa abuuhu hulaamuhu mundaliqun jumlatun kubra weeye binisbati marka loo fiiriyo ilaa hulaamuhu mundaliqun khabarkeeda marka la fiiriyo waa jumla kubra xayl qadarkeedii jumlo kalu noqday sooma dhankaasaad fiirido wa suqra waa jumlo suqra abuuhu qulaamu munaliqun binisbati haddii loo fiiriyo ilaa zayd maxay ayadaa khabar u ah. ah ayadaa khabar u ah haye intaas bal fiiri wuxuu ku yidhi uma aljumlatu jumladii tanqasimu way qaybsame aaniyan mar labaad binisbati marka loo fiiriyo ila alwasiyati sifanimada ilaa suqra ay u qaybsame iyo wa kubra فsukra jumlada sukra la yidhaah hiy اlmkbaru waa mida lagu qabro bihaa ayada can mbtadain mbtada looga qabro fi اصl asalkii hore mbtad ahaa hadda mbtada maaha laakiin asalkii mbtada ahaa hadda waxaa galay aamil na ah, aamil na ayaa galay caamil nasaqa ayaa galay naxwu ina zaydan zayd qaama abuuhu aabiis ayaa istaagay hadda fiiri zaydan asalkii lakin hadda waa la naskay sooma aarkii ah, mubtad ahaa zaydan ina zaydan inadaas yaa qabar u noqday qaama abuuhu jumladaasa qabar u noqotay jumladaas maxaa la yidhaahdaa jumla suqra maxaa dhacay liannahaa waqacad khabaran waa jumlo khabar dhacdo magac kalena ma qaadanayso ah, magac kale ma qaadanayso wuxuu ku yidhi aw fil xaale ama mubtada haddaba markaan la hadlaayaba mubtada ah jumladan waxay qabar u dhacday waa hore isim mubtada ahaa jiray ama maya haddeerba markaan la hadlaayo mubtadayi ay qabar u noqoto fiiri ismiyatan jumladaas qadarka dhacaydaa ismiyatan ismiyo kaanad ha ahaato o ficliyatan ficliya ha ahaato jumlada qabarka noqoydaa ama ismiyo han ahaato ama ficliye ha ahaato jumlo kastoo qabar dhacda maxaa lagu magacaabaa suqura taas waa jumla suqura ayadoo ficla waa noo misaali ina zaydan qaama abuuh ayadoo waxa weya isimana miisaasho waxaa tidhahdaa waxaad tidhahdaa eh, zaydun zayd abuuhu qaaimu zaydun zaydun zayd abuuhu qaa'imun marka abuuhu qaa'imun jumladaas waa suqura maxaa yaele mubtaday khabar u noqoto zaydun zayd abuuhu qaa'imun marka jumlada kabarka noqoyda ama ismiya noqoto ama ficiliya noqoto jumladii kabar dhacda magaceeda maxaa la yidhaha suqura taas waa laga gudbi waay wlkubraa jumlada kubrada ah hiy latii waa jumlada khabaruhaa ah, kabarkeedu jumlatun uu yahay jumlada kabarkeedu jumle uu yahayna waxaa la ihahdaa kubra magac kale ma qaadato kubra tusaale ka zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu aabiis jumlada zaydun oo mubtadaa jumladaas waxaan kubrayn lama dhihi ah, karo zaydun waa mubtada soo maahan kabarkiisiina jumlu noqday qaama abuuhu wey jumladaas marka maxaan leenahay oo zayd ka bilaabata kubra bis aan leenahay ma dhihi karno suqra ah, ma banaano inaan idha suqra ilaa ayada kabarkeediiaba jumlo noqday ayaduna kabar ma dhicin ah, waaba mustanafaba zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu aabiis wuxuu ku yidhi fajumlatu qaama abuuhu waa midda dambayday ogow suqra ayadu waa suqra liannahaa khabarun khabaray ka tahay can zayd wa jumlatu zaydu zayd qaama abuuhu aabihiisaa istaagay kubron ayadu waa kubro lianna khabara mubtadai mubtadaha khabarkiisa fiiha jumlada dhexdeeda xaal ahaday jumlatu waa juml waa juml halkaas marka waxaan baranay jumla la yidhaahdo suqra iyo ubra hadda daatulwajaynkina bara waqad takunu jumlau jumladu inay noqotaa laarkaa suqra mid yar wa kubra mid weyn bixtibaarayne lama fiiro kamaa idaa qiila marka la yidhaahdo zaydun zayd abuuhu aabbiis hulaamuhu addoonkiisii munطaliqu waa mid tega fazaydun zayd mubtadaun awalu waa mubtada horeeya fazaydun zayd mubtadaun waa mubtade mubtadahu awalun horeeya wa abuuhu aabbiisna mubtadaun waa mubtade mubtadahu haani labeeya wa hulaamuhuna mubtadaun waa mubtade mubtadahu haalisun saddexeeya wa munطaliquna khabaru lmubtada'i haalis mubtadaha saddexeeye qabarkiisii weeye wa huwa mubtadaha saddexeeyaana hulaamuhu weeye wاlmubtadau haalis mubtadaha sadexeeya iyo wa kabaru kabarkiisa wahumaa mubtadaha sadexaad iyo kabarkuna qulaamuhu munطaliqun weeye khabaru mubtadai mubtadihii khabar u yihiin mubtadihii athani labeeyey wa huwa mubtadaha labaadna abuuhu weeye waraabidu raabidka isku xiraa baynahumaa mubtadaha iyo jumlada kabarka alha wahada oo min qulaamuhu qulaamu xaggiisa ka ahaatay wاlmubtada thani mubtadaha labeeya mubtadaha labeeya oo yuu yahay abuuhu weeye iyo wa khabaru kabarkiisa wahumaa mubtadaha labaad iyo khabarku abuuhu qulaamuhu mundaliqun weeye waa jumla muctarida laha qaabka lagu dhawaaqa fan wlmubtadau haani mubtadaha labeeya iyo wa khabaru kabarkiisa wahumaa mubtadaha labaad iyo khabarku abuuhu qulaamuhu mundaliqun weeye khabaru mubtadai mubtadii khabar u yihiin mubtadii alaweli horeeyey wahuwa mubtada awalka zadun weeye wraabiu raabidka isku xira baynahumaa mubtadaha iyo qabarka alha wahada min abuhi ku sugan wayusama majmuuc zayda laga fiirina xagga zayd marka laga soo galo wayusama waxaa lagu magacaabaa almajmuucu isku darka waxaa lagu magacaabaa wa huwa majmuuca lagu sheega zaydun wa mundaliqun wamaa baynahumaa waa zayd iyo mundaliq inta udhaxayda jumlatun kubraa a la laa kayru magac kale laguma magacaabo markaad awelka ka fiirdo jumlada ugu horeyda wax kale laguma magacaabi karo jumla kubra laleeyahy maxaa yeelay khabarkeediiya mubtada khalaas ayadoona khabar ma dhicin oo de zayd khabar ma dhicin maxaa yeelay lianna khabara mubtadaihaa jumladaas mubtadaheeda oo zayd ah khabarkiisu jumlatun waa jumla waaye wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa jumlatu qulaamuhum mundaliqun waa midda u dambayda jumlatan suqra a lagu magacaabaa laa kayru magac kale ma qaadan karto ilaa ayadaa khabar dhacday ayadana khabar jumlo uma dhicin magac kale ma qaadan karto liannahaa jumlada khulaamuhu mundaliqun waqacad way dhacday khabaran xaalay tahay isim kasta oo nasbisan oo bacda maadati waqaca dhaca waa la xaleeya shee cabdullahi madow baan ka soo qaadno saasuu dhihi jir sooma jeedi isim kasta maadada waqaca isimka ka dambeeya waqaca yaqacu wuquuc waaqic waxaad rabta maadadaad fiirina maaha ficil kaliya isimka ka dambay nasbisan xaala iskaga jiid adugu wax kalea ma noqdu kuleeyay waayo wuxuu ku yidhi liannahaa jumladan hulaamuhu mundaliqun jumladaasu waqacad way dhacday khabaran khabar xaalo ay tahay can mubtadain mubtaday khabar ka tahay wa mubtaduhuna abuuhu weeye wa waxaa lagu magacaabaa jumlatu abuuhu hulaamuhu mundaliqun intaas waxaa lagu magacaabaa jumlatan kubra goormaa lagu magacaabaa binisbati marka loo fiiriyo ilaa jumlati ghulaamu mundaliq jumlada ka dambayda marka la fiiriyo ah, ilaa jumlada ka dambayda khabaray u tahay jumla khabar u noqotay marka dhankaas aad ka fiirido waxaan ahayn jumla kubra laguma magacaabo wa tusama waa isla oo ahayd abuuhu gulaamuhu mundaliqun wa tusama waxaa lagu magacaabaa jumlatu wa tusama waxaa lagu magacaabaa jumlatu abuuhu hulaamuhu mundaliqun aydan waa isla ayadii ah, waxaa kaloo lagu magacaabaa jumlatan suqraa goorma binisbati marka la fiiriyo ilaa zayd maxaa zayday qabar u tahay maxaa loogu magacaabaa likowniha ahaanshadeedoo ay ahaatay waqacad mid dhacday khabaran xaalo ay qabar ka tahay canu zayd wal macnaa macnuhu wuxuu yahay hulaamu abi zaydin zayd aabbihiis addoonkiisii mundaliqun waa mid tega macnaha lasoo khulaasay macnuhu intaas laakiin taas xaashiyada waa u qabtay sidaas macnuhu maaha waxaa ka fiican in la yidhaahdo zaydun qulaamu abiihi mundaliqun sababtoo ah cidda laga warramaya mazayda cidda laga warramayey mazayda mase cidda laga warramayey waa qulaam labadood yaa laga warramayo ma qulaama laga warramayo zaydaa laga warramayo almuxadau canhu zayd almuxadaثu canhu mubtadahana laydha muxadaثu canhu almuxadaثu canhu kii laga warramayo zaydun ahaa marka saxdu waxay tahay in la yidhaahdo zaydun gulaamu abiihi mundaliq zayd aabiis addoonkiisi waa tega saas in la yidhahdo wey ano waa saas walaka hadda wuxuu galaa raabidyaalka marka khabarku tacadudo oo jumlooyin sidaanu isdaba dhacaan abarka raabidu kaa baahan yahay ilaa jumla hadday khabar noqoto raabid sooma rabto rawaabidaas saddex dariiqaa kuu banaan saddex dariiqo saddexdiiu kuu sheega saddex dariiqo aa kuu banaan midda koobaad waxay tahay mubtadaha ugu horeeya maane mubtadaha ugu horeya isagu raabid loogama bahno ila khabar ma dhicine inta kale in mid walba damiirla la xidhiiriya kan ka horey u laabana ibtidaa ugu horeya isago khabar ma dhicin raabid loogama baahna inta kaleo ka dambayda mid walba damiira lala xidhiirinaya ah, damiirkuna wuxuu laabana kan ka horeey waa sida misaalka matniga sharxuna hadda soo akriyey labo in khabarka lala wada xidhiiriyo damaa'irta in qaybna horey la dhigo qaybna gadaal la dhigo waa saddex kulla isagaa keenaya fiiri wuxuu ku yidhi walaka waxaa kuu sugnaaday fi rawaabidi raabidyaalka dariiqaane laba dariiq mid saddexaad u keeni doonaa axadumaa labada dariiq midkood an tudiifa waa inaad u idaafaydo kulan mid kastoo min almubtada'aati mubtadayaalka ka mid a ah, hayr alawali midka hore marka laga reebo hayr alawali kan hore maahane inaad la xidhiirido u idaafaydo ilaa damiiri matluwihi kan lala xidhiiri damiirkiisa kan ka horeeya damiirkiisa ah, kan ka horeeya damiir u laabaan inaad la xidhiirido mutadkrta marka laga reeba kan ugu horeeya kamaa maala musanifu sida ibnu hishaam uu misaaliyey watani dariiqa labaad an taأtiya birawaabidi waa inaad la timaad bacda khabari mubtada اlakhiiri mubtadaha ugu dambeeya khabarkiisa ka gadaal inaad la timaad raabidyaalkii dhammaan ood gadaal wada marido raabidyaalkii o dhan gadaal mari mubtadaha ugu dambeeya khabarkiisa khabarkaas gadaalkiisaas isdaba dhigay wixii rawaabid ahaa adaa u kala celceshana marka mubtadayaalkii hore taasna waa dariiqa labaad waa kana marka dariiqan labaad isaga ku misaalina ila kan hore alla waad soo martay naxwu zaydun zayd hindun gabadha hinda la idhaaha alakhawaani laba walaalaa azayduna zaydyaalkii badnaa daaribuuhumaa labada walaal waa kuwa garaaca cindahaa hindeegteeday ku garaacayaan biidnihi zayd idankiisayna ku garaacaya ah. gadaalaha dhiga wixii roobida kulli mogta waa waa isku wada waa la sugaa mubtadaha ah, waxaa lagu yaqaanaa jawaabu kaa suga zaydun zayd hindun gabadha hinda la yidhaah alakhawaani laba walaala ah azayduna seedyaalkii badnaa waa meeqa mubtade afar wey ah, afar wey soo ma afar mubtade wey daaribuuhumaa humaada horta badada akhawaan ah, ila waa mubtadaha koobaadoo jumla khabar u noqotay daaribuuhumaa saydyaalku labada walaal waa kuwii garaaca marka hadda fiiri azayduna iyo daaribuna mubtadiya khabar weeyay khabar u noqdeen alakhawaani raabidkiina waa kan la xidhiira daaribuuhumaa haye cindahaa hindo agteeday ku garaacayaan jumlada oo ah alakhawaani iyo azayduna daaribuuhumaa hinday khabar u yihiin raafidkeed waa kaasaxintaha ku jira biidnihi zayd idankiisayna ku garaacayaan hindun alakhawaani azayduna daaribuuhumaa cindaha intaasaa khabara raabidna yaa ah biidni ah. yaa khabara raabid ah ku jira wuxuu ku yidhi fadamiiru taniya taniyada damiirkeeda daaribuuhumaa midka ku jira wey lilakaweyni oo u sugnaaday ضمير امن منka dميirkiisa عndhaa midka ku jira w لhindinu usugنaado وضمير المkr mkrka dميirkiisa بdنhi waa midka ku jira لزaydin usugنaado saas ku wad waa kana فiri daريقadii سaddexaad ويتفرع waxa ka فrcama مiن haadayni daريqayni labadan daريq daريqaة ثاaلiثaة daريqo saddexayda daريqadoo muرakabaة layska saaray minhuma labada daريqo dariiqo saddexaad oo labadaas la yska saaraya ka dhalane wahiyo dariiqadaas waxay tahay an najcala inaan yeelno bacda rawaabidi raabidyaalka gobol ka mida maca almubtadai wa bacdaha rawaabida gobol ka midana maca alkhabari ah, taasuna dariiqo saddexaad oo banaan naxw zaydun zayd cabdaahu zayd labadiisa addoon fiiri hadda raabidkii mubtadaha koobaad u laabaaye mubtadaha labaada lala xariibiy soo ma jeedid haye azayduna saydyaalkii badnaa haba raafidale lama xahiirin soo ma jeedid daaribuuhumaa labada addoon waa kuwa garaaca marka fiiri azayduna waa mubtade daaribuuhumaa waa khabar jumladaas waxay qabar u tahay cabdaa awa raabidkeedii humaada wey cabdaa iyo azayduna daaribuuhumaana waxay qabar u yihiin zayd awa raabidkiisii cabdaahu marka damiirna mubtadiya lala xariiriyey damiirna khabarki ku banaan matni qur-aanku wuxuu kaaga keenay ibnu hishaam wuxuu caan ku yahay qur-aanka inuu aad u deliishado amiladana ka badiyo kutubtiisana waa ku caan ah, si uu kaaga caawiyo bal qur-aanka iraabtiisa inaad wax ka fahamto wuxuu ku leeyahay jumla suqra kubra daatulwajayn waa kan qur-aanka ku jirta carabi maantoo naqaano sayiduna ag taagnaane wuxuu ku yidhi wmilhu ah, mil misaal almutaqadim milhu milhu mil misaal الsaabiq misaalkii hore waxaa kula mida misaalkii hore oo ahaa zaydun abuuhu gulaamuhu mndaliqun waa midkaas midkaasuu lahaa ibnu hishaami mogta wuxuu ku yidhi wmilhu mil misaal الsaabiq miaalka hore waxaa kula mida ah, laakina aniga huwa shaanigu allaahu alle rabbii khaaliqayga i barbaariye weeye qolaa lamida ah. sababto afiiri laakina asluhaa laakin ana waa mubtade waa mubtada wal huwa waa mubtada haani allah waa mubtada thalith ربي waa khabaru الثالث thalith oo mubtadow haalikoo allaah ah iyo rabbi oo qabarkiisii ah waxay qabar u yihiin huwa oo mubtadow haani ah raabidna uma baahan raabid haba weydi waxa weeyaan waa damiiru shani ah, damiiru shani wey waaba nafsu mubtada abarku damiiru shani jumlada qabarka u dhacda raabid layskama weydiiyo ah, o mubtadow haani oo huwe ah iyo qabarkiisoo jumlo ah waxay qabar u yihiin anada oo mubtada اwl ah, laakiin ana ay aheedaan mid asalku yahay khalaas marka jumlada ugu horaydo laakina huwa allahu rabbi waa jumla kubra laa hayru wax kale laguma magacaabi karo ilaa khabarkeediiyo jumlo noqday ah, maya raabid horta sheek raabidu kaa rabaa jumlada mubtadow haaniga oo huwa ah iyo khabarkiisu allahu rabi ah. ah allahu rabi ah waxay kabar u yihiin mubtadaul awalka oo laakin ah oo ana ana ana ah laakintu waa xarafe ana ah raabidki away ana waa maxay damiir mutakallima soo maahan rabbina maxaa ku jira damiir mutakallima waa kaas raabidki ah raabidki waa kaas markay sidaas tahay jumlada ugu horeydo ah laakina huwa allahu rabbi waa jumla kubra laa kayru wax kale lama dhigi karo ilaa qabarkeedii yaha wuxuu yahay jumle o jumlada u dambaydo allahu rabbina waa jumla suqraa laa hayru wax kale lama dhihi karo ila waa jumlo khabar noqotay huway khabar u tahy laakiin jumlada fiiri huwa allahu rabbi haddaad dhinac ka fiirdo waa jumla kubra maxaa yl huwa waa mubtade allahu rabbi jumla khabar u noqoto waa jumla kubra dhinaca kale haddaad fiirido waa jumla suqra maxaa yeelay huwa allahu rabbi oo iswaata khabar yay u tahay ana waa jumlo khabar dhacday waa suqra marka daatulwajhayn soo maha miaalki u keenay soo kuma dabaqin ibnu hishaam fiire hadduu ku bara wuxuu ku leeyahay id ciladu waxay tahay mubtadow awelku kutusaa inta kale waa iska caddahaye wuxuu ku id ciladu waxay tahay asluhu misaalkan asalkiisii asluhu lafdigan oo laakinna ah asalkiisii laakin ana u ahaay laakin ana uu ahaa saas ogow laakin ana ee laakinna ma ahayn asalku laakina ma ahayn sababto ah, laakina maxaa lagu yaqaan waa min akhawaati ina waa camal fashaa laakina maxaa lagu yaqaan waa min akhawaati ina waa camal fashaa damiirka ka dambeeya hadduu yahay damiir mutasila damiir hadduu yahay damiir oo mutasilana waa la xiriirsada hadday marka laakina ahaa laheed laakinahu alla dhihila ah, laakinahu uwada lagama fasliyo waa lala xiriiri lahay low isimkeedii laakinahu alla dhihila wuxuu ku yidhi wailaa wailaa waa maxe ah. wailaa waa intii shardiyadaheed iyo laadii naafiyadaheed oo lam laga dhigi jiray ah. wailaa in lam yakun asluhu laakin ana haddaan asalku saas ahaa lahayn laqiila waxaa la dhihi lahaa laakinahu asalku laakina hadduu ahaa oo ay tahay laakinadii camal fali jirtay huwadaan meesha ma oolaatay waa lala xariirin fiiri waxaa sharxa ku dheeranaa khaalide eh. wuxuu ku yidhi waa miluhu waa miluhu milu mihaali saabiq misaalkii hormaray waxaa la mida ah, ay fii kowniljumlati jumlada ahaanshadeeda fiihi misaalka dhexdiisa xaalo ay jumladu ku sugan tahay suqra inay ahaato wa kubra bictibaarayni inay ahaato qowluhu tacaala a lamida ilaahay qowlkiisa lamida ah waa milu milu miaali saabiq ay fii kowni jumlati jumlada ahaanshadeeda fiihi miaalka xalay ku sugan tahay suqra iyo kufra ay ahaato bictibaarayn qowluhu tacaala lamida laakina aniga huwa shanigu allahu alle rabbi khaaliqayga inuu yahay weeye id asluhu miaalka asalkiisii ey aslu laakina laakinada asalkeedu laakin ana uu ahaa faxudifat ilhamsatu hamsadiya la xadfay binaqli اxaraka maca naqli اxaraka xarakada rarideeda ila jirto laakin iyo ana iyadoo ah xarakada rar xarakada hamsada ana saaran rar laakina dheh hamsada haddii xarakada laga qaado maxaa u qiyaasa in la iska xadfo u qiyaasa waaba qiyaasba xadaf xarakada markaad ka qaaddo xadaf maxay noqone maxay noqone laakina ma laakina ma khalaas waxaad haysataa marka laba xaraf oo isku jinsi ah oo isku xiga oo hal kelima ku jira mid kale xarakada ka qaad aad isku idqaamtido laakina laakin iyo na uu noqona isku idqaam laakina e. marka marka hore waxaa la samaynaa laakiin ana ana hamsada hamsada xarakada saaran anuunta hore loo raraa oo laakiin nuuntu waa sukunsaneed waxay noqonaya laakiin hamsadana waa la xadfa mar haddii xarakada laga qaado laakiin na ay noqone laakinna na ay noqone laba nuunaa isku xigta oo labaduba xarakaysan yihiin midda horead xarakada ka qaaday si aad iskugu idqaamto laakinna aad leedahay فxdifat waa la xadfay alhamsatu binaqli اxaraka maca naqli اxaraka xarakada radideeda iyadoo la jirto o biduunihi ama ayadoon xarakadii laga qaadina layska tuuray ayadii xarakadeedii taasu waxa weeyaan ma ahan qiyaasa in hamsada iyo xarakada laysla tuuraa qiyaas maaha ictibaadiya la idhaha ictibaadi xadf bilaa cila weeyaan xadaf bilaa cila licilatin looma xadfin markaas qiyaas ma ahan mar haddii lu yidha ayadii xarakadii laysla tuuray qiyaas maaha wtalaaqat nunaani labadii nuuna kulmeen faudqima markaasaa laysku idqaamay laakiin idqaamku waa goorma bacda taskiini wey waa markii nuunta hore la sukuuniyey ka gadaal oo xarakada laga qaaday dee laba nuunoo xarakaysan iskuma idqaanmaan marka laba xarasa isku idqaamaa mid kar waa inuu sukuunsan yahy marka wuxuu ku yidhi faudqima waa laysku idqaamay he bacda taskiini iri xaashiyada ku faa'iideynay fii qiraa'ati bni caamir qira'ada ibni caamir waxaad moodaa qiraa'aadka kale inaysan idqaamku ku jirin waana kuku wada jiraan laakiin waa maxay ibnu caamir waxa uu la khaaska yahay waxay tahay ibnu caamir laakina alifta ku jirta yuhbitu fi lwasli wاlwaqfi waa intaas kale intuu kala duwan yahay quraadii kale isagu alifta waa sugaa fi lwasli wاlwaqfi laakiin idqaamka waa wada qabaan kuwii kale waa la qabaan marka xaashiyada taas kuu baraarujiyey fii qira'ati ibni caamir biihbaati alifin ayuu akriyey inta biihbaati alifin na waslan fii xaalati اlwasli wa waqfan fii xaalati اlwaqf nasxulkaafid ku nasbi waslan fii xaalati اlwasli wa waqfan fii xaalati اlwaqf aliftu suga waa intaas inta uga duwan yahi wuxuu waaan wuxuu yidhi waladii shayga xasana wanaajiye daalika macnaha waxa in la iclaaliyo loo baahan yaha waxay tahay baat اأlf fi اwصl mgtay fi اwqf in la sugo waa lafahma baat اأl fi اwqf in la fahmo in la sugo waa wax la fahmaayo iclaal uma baahna waxaa iclaal u baahan fi اlwصl wx u sugayo markaasuu wuxuu ku yidhi wاladii shayga xasana wanaajiyey daalika ay baat اlأlf fi اlwaصl in alifta xaalatulwasliga la sugo waxa wanaajiyey wuquuculأlifi waa alifta dhicideeda ciwadan xaale ay bedel ka tahay soo kuma dhin waqaxa maadadeeda isimka ka dambeeya nasbiso waa la xaalayna hataa dariiqaasa ku socone maadaa ka leexleexana wuquucul alifi waa alifta dhicidda uu dhacay ciwadan xaaluu bedel ka yahay can hamsati ana hamsadii ana oo la xadfay alifkaanu bedel ka yahay saasaa keentay xaalatul wasliga in la sugo oo aan la xadfin oo uga duwan yahay alifyaalka kale oo la midka ahaa wa qaraa wuu akriyey ubay bnu kacbin laakiin ana asalkiiuba akriyay calى اصl ayuu akriyey ilaa waa matnigii ilaa in lam yakun l ilaa iiriy waxaa la yidhi ilaadaas meeshaad ku aragto in shardiya iyo laa oo lam u dhiganta wey lam in iyo laa wey soo ma laadaas lam aad ku awilana soo ma jeed lam aad ku awilana ilaa ay in lam yakun aslu hadduusan ahaa lahayn laakiin ana bitakfiifi hadduusan ahaa lahayn bal kaana aslu hadduu ahaa laha laakina huwa bitashdiidi iyo wa isqaadil alif aliftoo la rido laqiila waxaa la dhihi laha laakina la dhihi la ilaa laakina huwa markay ka damarto isimkeediin ay tahay laakinahu a la yidhaha waa laisla xariiriya laakinahu a la yidhaha لأنa laakina almushadadata laakinada la shiday caamilatu waxay camal fashaa camala ina faidaa kaana smuha markuu yahay damiiran wejaba waxa waajiba itisaalu inuu la xiriirsado bihaa laakinada inuu la xariirsadaa waajib ah. waqad tasaamaxa way iska fududaysteen almusanifu masle kalu hadda ka hadla waxay ta masaladaasu wailaa marka la yidhaah wailaa laamaa ka dambayda lakaana kada wailaa lakaana kada laamtaas waxay ku jirtaa jawaabka inta shardiyada laamtana waxaa la geliyaa waa noo imaan doontaahe jawaabka lowda shardiyada ilaa lakaana kada ay yidhahdaan musanifiintu marka waxaad jawaab u baahan laamta lakaana kada laamtaas laamtaas waxaa lagu yiqiin inay jawaabu low gasho laguma aqoon jawaabo in in xaal jawaab in loo gelina taasuu ku barahu kuu sharxa ah. bal wejka ay leedahay wuxuu ku yidhi waqad tasaamaha waa fududaysteen almusanifuuna culummada wax sanifeen bidukuuli laami laam in la geliyo fii jawaabi in jawaabkeeda inta ashariyati shardiga loo nisbeeyey inta almaqrunati lala xadiyey bilaa annaafiyati laada naafiyada ilaa in iyo laa soo maahan jawaabkeeda laama iska geleen wa iska fududaysteen fii qowlihim hadalkooda ay yidhaahdaan culummadu wailaa lakaana kada maxay u fududaysteen laamtan waxaa lagu yiqiinay lowda shardiyada jawaabkeeda in la geliye intaas shardiyada jawaabkeeda maxay u geliyeen xamlan liajli xamlin xambaari daraaddeed oo ay ku xambaareen calaa dukhuuliha laamta gelideedo fii jawaabi low low jawaabkeeda ay gasho lowda ashardiyati shardi loo nisbeeyey liannahaa lowda shardiyada uktuhaa waa inta shardiyada ah, walaasheed inta shardiyada walaasheed wey halkay walaala ka wada dhasheen labadooda halkay ka yihiin lowda shardiyada waa umu adawaati shardi غayr اljaasim waa lowda shardiyada waa umu adawaati shardi غayr اljaazima intuna waa umu adawaati shardi aljaazima ha labadooda markaas maxaa ka dhexay jiray xataa waxyaala badana ka dhexey aba kaana iyo isimkeeda in layska xadfo bacdigood soo soomaanaan marin waa kaasa marka meeshaasa ka shardinimadaa ka dhaxayda ilaa maogtahay akh mar haddii la sheego luqadan isku abi hooye lagama hadlaayo ee maxaa laga hadlaa nadaaif masela ka dhexeey waa nadaaif waa isku mid meelay iska mid ka yihiin nadaair weeye akhawaat marka la sheego halkaan liannaha lowda shardiyadu ugtaha inta shardiyada walaasheed weeye waa manaca waa diideen aljumhuuru dukuula laami laam gelideedo fii jawaabi in ay gasho waajaasa waa banay ibnulambari waaba banaantu yidhi inay iska gasho ayadoo mid kale lagu xambaaray marka fiiri laakina huwa allaahu rabbii laakina huwa allaahu rabbii laakina maxaa lagu yaqaanaa laakin maxaa lagu yaqaanaha rabaa laakin macnaheedu waa xarfu istidraag istidraagna macnaheedu wuxuu yahay rafcu tawahumi naashi can kalaami saabiq hadal horoo tegey macno laga malaynaya lagu anfiya ah. waa rafcu tawahumi rafcu tawahum annaashi can ilkalaami saabiq xaashiyaduna ku yaala hadal horoo tegey macno laga malaynayaa lagu anfiya istidraagga waa ka daba teg hadalaa la yidhi markaasaa la isleeyahay hadalkaas ama macnahaas laga fahmaa markaasaa laga daba tega ah. ama nafyi ama laga fahmaa markaasaad aad isleeda markaasaad isbaatine ama waxaad leedahay isbaat ama laga fahmaa markaasaad anfine labadaba waa noqotaa marka ayadan laakiin maxaa ka horeeyey wixii ka horeeyey ayaa la istidraaga ah. maxaa ka horeeyey akafarta akafarta biladi khalaqaka a ka horeeyey ah. wuxuu leeya akafartadaas ayay istidraaga marka xagga macno tafsiiru galay ah. eh, hadda kelmadan macnaheedu inuu dareensiiyu raba markaasu wuxuu yidhi walaakin xarfu istidraag wey o min akafarta akafartadiyuu ka daba tega kaasuu istidraagka kaanahu wuxuu la mid yahay qofka muuminka qaala inuu yidhi oo gaalka la doodayey anta kaafiru bilah horta adugu gaal ilahay ku kufriyaa laakiin ana aniga miya anuu gaal maahiye huwa shanigu allahu alle rabbi waa khaaliqaygu aduu horta gaalaad laakiin aniga allaha io rabbiya macnaha macbuudna asaga ii ah saas ula jeeda marka wuxuu intaas ka rabaa laakiin macnihii loo dejiyey waa wadataa oo istidraagaaha intaasuu ka rabaa hadeeru wuxuu noo galay inuu icraabo tan waa carabka iska mari waa iska iraab caadi u iraabo aayadii wuxuu ku yidhi fa ana mubtadaw awal weeye wa huwa damiiru shani weeye mubtadaw haanina weeye wllaahuna mubtad haali weeye wa rabbii khabaru mubtada haali weeye wa haaliu mubtadaha saddexaadoo allah ah iyo wa khabaru khabarkiisoo rabbi ah khabaru mubtada haani khabaru haani waa mubtadaha labaad khabarkoodii walaa yaxtaaju mana u baahna mubtadahaas ilaa raabitin liannahaa jumlada khabar ka dhacday liannahaa jumlada oo huwa dheh liannahaa ah, ah, sax wey liannahaa jumlada khabar ka dhacday khabarun waxay khabar ka tahay can damiiri Ah, jumladan abarka dhacdayo ah allahu rabbi waxay abar ka tahay damiiru shani damiiru shanina raabit uma baahna sababtoo ah waaba nafs mubtada jumlada abarka xagga macnaha huwa shanigu qul huwa allahu aad fiiri allahu aad waa mubtadii abar waxayna abar u tahay huwada mana u baahna raabit sababtoo ah huwada macnaheedaaba ah allahu aad Ah. haddana tan waa la mid huwa allaahu rabbi huwada macnaheedu wuxuu yahay allahu rabbi ah, allahu rabbiba waa macnaheedu marka waa nafs mubtada fi lmacna raabid marka uma baahna maxaa yeele liannahaa nafs mubtada fi lmacna xagga macnaha dhammaanna waa saas damiiru shaniga jumlada khabarka u noqota uma baahna maxaa yaele waaba nafs mubtada fi lmacna xagga macnaha waaba isagiiba wuxuu ku yidhi walaa yaxtaaju ma baana ilaa raabidin liannaha jumlada khabar ka dhacday khabaru khabar ayay ka tahay can damiiri shaani wa haanii kan labaad waa huwada iyo wa khabaru khabarkiisa oo ah allaahu rabbi khabarulmubtadai اlwal khabarulwali khabarulmubtada alawali mubtadii hore khabarkiisa weeye oo ana ahaa waraabidu raabidka isku xidhaana baynahum waraabidu raabidka baynahum mubtadiya khabarka dhexdooda xaalu ahday yaa ulmutakalim weeye rabbii midkan ku jirta weye ويسمى المجموع isku darka marka a laga soo bilaabo waxaa lagu magacaabaa jumlaة كbrى wax kale laguma magacaabo والlahu rabina waxaa lagu magacaabaa jumlaة sqrى maaa khabaray noqoto huwaday khabar uta wahuwa اllahu rabbi jumlaة كbrى lagu magacaabaa binisbati marka loo fiiriyo ilى اllahu rabbi ah, maxaa huwada jumla khabar u ah marka mar hadday jumla khabar u noqoto waa jumla كbrى وsqrى a lagu magacaabaa binisbati marka loo fiiriyo ilى maxaa yeelay waa jumlo khabar dhacday jumlo khabar dhacdana waa suqra waa jumlo khabar dhacday waqad takunu jumlatu inay ahaataa la arkaa laa suqra midaan suqra ahayn walaa kubra kubrana aan ahayn midna inaan lagu magacaabin maxaa dhacay lifaqdi shardayni labadii shardiyaa la waayey ayaduna khabar ma dhicin khabarkeeduna jumlo maaha marka laguma magacaabi karo suqra mana lagu magacaabi karo kubra maxaa yaele kubranimadu maxay rabtaa shardi u ah in khabarkeedu jumlayi suqranimadana maxaa shardi u ah inay iyadu khabar noqoto haddaysan labada midna ahayn midna lama dhihi karo tusaale qaama zaydunaa istaagay aad iska tii qaama zaydun waa juml laakiin laa kubra walaa suqra midna maaha walaa daat lwajayn wahaadaa kanu zaydun waa zayd waa ama ismia noqoto waxaad ogaataa kalaamka gobol ka mid ah yaxtamilu alkubraa wa kayraha kalaam waxaa jira kubrana loo laga dhigi karo kubro mid ahayna laga dhigi karo tusaale ana aatiika ana aatiika bihi aatiika saas ma aha suuratu namli ana aatiika maya a aan rabaa so aatiika ana aatiika ana aatiika bihi iiriya ana waa mubtade ayado war male waa waxaad leedahay marka aatiika laba icrabada kugu banaan ficil mudaaric waa ka dhigi karta ficil mudaaric waa ka dhigi karta iyo faacilkiisi iyo mafcuulkiisi waa ka dhigi karta ficil mudaaric waa ka dhigi karta oo ah aata waa siiye anaa ku siirayo wey ficil mudaaric iyo faacilkiisii iyo mafcuulkiisii oo waxa weeyaan laba mafcuulu qaadana markaas waa laga dhigi karaa markaasna ana waa mubtada jumladaas mudaariciyadaana waa khabarkii marka waxaan dhigi karnaa anada mubtadaha ka balowda jumladaas waa jumla kubra liannaha khabarahaa jumlatun waxaan dhici karta in la yidhahdo ma ahan sababtoo ah aatiika waa isim faacil maba ahan ficil mudaaricba kaaftuna waa mudaafu iley ana aatiika isim faacil waa laga dhigi kara caadi ah, ah. marka labadaba loo craabi karaa labadaba waa loo craabi karaa wallahu subxaana wa tacala alam sala allahu ala nabiyina mxamed